الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa buluuq lmaraam baab lxaf guubaabo laysku guubaabiye ayuu baab u yahay cala alkhushuuci fi salaa salaada dhexdeeda oo markaa lagu khushuuco salaada macaankeeda iyo qofku mar allaala markuu ladadeeda iyo macaankeeda dareemayo waa mar allaala marka uu ku khushuucaayo khushuucduna waa inuu la socdo qofku inuu taagan yahay ilaahay hortiisa subxaana wa tacaala waa inuu fahmi karaa waxa qalbigiisa ku jira iyo waxa afkiisa ka soo baxaya inay markaa islahaadaan waa inuu ka mashquulaa wax allaala wixii adduun ah kuna mashquulaa dhanka aakhirada qofku hadduu intaa isla helo khushuuc baa u suuragelaysa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu nahiyey ama uu diiday sala allahu calayh wasalam an yusalli inuu ku tukada alrajulu ninku mukhtasiran asagoo mukhtasir ah asagoo kiliyaha haysta naagtuna waa la mide qofku inuu dugto asagoo mukhtasiran ah muttafaqun calayh wallafdu limuslim ayaa iska leh wa macnaahu xadiidka macnihiisana waxa waaye an yajcala inuu yeelo yadahu gacantiisa calaa khaasiratihi kelidiisa inuu saa keliyaha u qabsado oo asoo saa keliyaha u haysta oo qof ku tukado ilan qushooc la'aan baa imaanaysa aad buu khushuucu u faa'iideeyaa mar allaala marka sida sifada salaada noo imaan doonta gacanta bidixda uu qofku midigta saaro kadibna uu sadriga saaro khushuuc fiican buu qofku helayaa laakiin mar allaala markaad kelyaha qabsato waa kibiri isla weyni iyo waxyaabo badan oo noocaas ah marka rasuulku waa nahyiyey oo waa diiday qofku inuu salaada ku tukado asagoo khaasadadiisa markaa haystaa waa keliyihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulku abi hurayra wuxuu yidhi nahaa rasuuluullahi rasuulkii alla waa nahyiyey oo wuu diiday an yusalliya rajulu qofku inuu tukado mukhtasiran asagoo keliye haysta asagoo keliyaha haysta muttafaqun calayhi walafdu limuslim wa macnaahu macnihiisa mukhtasirkana wuxuu ula jeedaa an yajcala inuu yeelo yadahu gacantiisa calaa khaasiratihi kelidiisa dusheeda wfi lbukaari waxaa u sugnaa wafi lbukhaari can caaishata radia allahu canha ana dalika arrintaa ficlu lyahuudi waa yuhuud ficilkeeda ayagaa waxaa yaqaaniis iyo keliya la qabsada iye haddaad bannaanka joogto dhib kuma sugnee kalka ee salaada gudaheeda xaaladda ha samaynina wa can anasin radia allahu canhu anas waxaa laga wariyey ilaahay ha ka raadi noqdee anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa qudima alcashaa cashada haddii la keeno oo la soo geliyo fabda'uu bihi bilaaba qabla an tusalluu intaydan tukanin ka hor almaqriba salaada maqribka muttafaqun calayh intaadan salaada tukanin ka hor intaadan salaada tukanin ka hor haddii la keena cuntadii oo la soo geliyo salaada bilaaba macnaha cashada oo cuntada cuna marka hore sababto waxay tahay arrintaa qushuucee wax u dhimaysaa qofku dhowr waxyaabood oo khushuuca ka hor istaagi karaa jira cunto aad u baahan tahay khaasatan marka ramadaanku uu yahay qofku waa inuu marka hore afuraa waa inuu timir cunaa waa inuu biyo cabaa ka bacdi uu salaada tukadaa ama asagoon weli waxba bilaabin waxna cunin inuu salaada iska tukado xaaladda noocaasa hadyigii nebiga ma aha xadiidku wuxuu tilmaamayaa mar haddii cashada la keeno oo mar allaala marka tacaamka la soo geliy rawaadaha qaarkood tacaam un bay yidhaahdeene fabada'uu bihi bilaaba qabla an tusalla lmaqriba intaadan maqhrib ka tukanin ka hor qole waxay dheen waa qofku markuu u baahan yahay raashinka baahi adagnay markaa hayso amaa cuntaa la keenay adigiina waad ka maarantaa cuntadii haddii marka aad iska tukato dhibaato kuma sugna waayo intaa waxaa la diidaa in qalbiguu raashinku ku soo dhacdhaco cuntadii baad aragtay waad ka dhaqaaqday masaajidkaad aaday ma ku gaari doontaa masame horta qalbigaaga ku jirtaba intaana qushuc gelin lafaad u jeeda hilib fiican inay leetaa amaa lagaa qaataa in kale qalbigaa soo gelaysaba tiyamaantoo dhan ku soo noqnoqonaysaa marka waxyaabaha ee qushuucda hor istaaga taasay markaa ka mid tahay marka cuntada bilaaba qabla an tusallu lmaqriba intaadan tukan muttafaqun calayh wacan abi darin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa qaama axadukum axadkiin hadduu istaago fi salaati salaada gudaheeda oo markaa tukanaya falaa yamsax ilxasaa qurux yuusan masixin marka gobol ka mida dhulka laga yaabaa qurux iyo waxyaabaha inay yaalaan waayo fa ina araxmata tuwaajihuhu raxmadu way soo waajihaysaay rawaahu lhamsa baa xadiidka wariyay biisnaadin saxiix wazaada axmed wuxuu ku siyaadiyey waaxidaatan mag aw dac ama ka tagba haddii lagama maarmaan ay noqoto wixii aad ka baqda inay meelaha kuu istaagaan ama dhibaatay ku gaarsiiyaan hal mar dhagsii bay leeyihiin ayuu ku siyaadiyey axmed ama iska waayo waxaa dhulka iyo arrimooyinka iyo waxa aad ku sujuudday ilaahi subxaana wa tacala raxmad buu kaa siinaya subxaana wa tacaala saa darteed naxariistaa soo wajahaysee axadkiin mar allaala markuu tukanaayo ee salaad u kaco ee salaad uu u istaago xasigayuusan masixin cayaar oo kale markaa noqonaysaayo waxa noocaasa markaa daa maanta maantaoo dhan qofa mar alla markuu sudkorow qaado intuu tirtiraa haddana markuusu caaday meeshuu tirtira rakacada labaad haddana maantao dhan wuxuu ahay ismasixitaan iyo inuu dhulkana iska tirtiro korkana markaa tirtiro raxmaddu way soo wajahaysaa saa darteed haddii lagama maarmaan ay noqoto oo arrintaa laga fiirsan waayo oo qofku uu noqdo inuu sameeyo maahee wax kale wuxuu ku siyaadiyey axmed waaxidatan hal mar ha noqoto aw dac ama ka tagba iska badaada ku sujuud xaaladda nooca ah way noo imaan doontaa ama waxaa jira axaadiisya nebiga uu ku sujuuday dhiin dhoobo iyo biyo oo madaxi la dhigay wejigiisa habeenkiina uu taasoo kale ku riyooday markii subxii salaada subxeed roobku yimidna nebiga wejigiisa ahartii dhiinkaa markaa laga arkaayey sal اllahu calayh wasalam wa fi saxiix saxiixa waxaa ku sugnaa can mucayqibin naxwu xadiis kaasoo kale ah bikayri tacliil asagoo ah saa darteed baa xadiiskaa wuxuu tilmaamayaa asagana waxyaabaha khushuuca qofka keeni kara inay tahay asaga salaada inuu qaabilo waxyaabahaan ciyaarta ama gacanta lala aadaya mar walbana qofka inuu aad isaga ilaaliyo iska daayo saacadda lagu ciyaaray saayeel iyo qofku inta badan inuu ka mashquulo inuu ku mashquuluu ogaada inuu ilaahay hortaagaya subxaana wa tacaala inuu asaga iyo qur-aanka qur'aankau akrinaayo iyo salaadiisa waxbaysan markaa dhexgelin ilaa wixii daruuro keena oo salaada amase inaad samaysa maahe wax kale markaa suurageli waysa maahane can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi caaisha sa'altu waxaan su'aalay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam can iltifaati milicsi qofka oo ku dhex milicsada fi salaati salaada gudaheeda iltifaatku waa adoo saa u tukanaya ilaa reedaha fiirfiiriso inaad meelaha milmilicsato dhugdhugatood eeg eegto iltifaatkaa ayaan weyddiiyey rasuulka qofka waran salaad tukanaya salaadana ku dhex milicsanaya faqaala wuxuu idhi nebiga huwa asagu ikhtilaasun waa dafid yakhtalisuhu shaytaanu shaytaanku uu dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisa haddaad hal rakaca tukatood meel fiiriso tuugaa inta taagan cadow ah intaad qaato la tegaya ah. haddana laba rakacaad tukatay meelaad milicsata haddaad ilaalsan weyso tuugaana kaa qaadanaya salaada shaydaankaa dafaya buu yidhi nebiga waa ikhtilaas waa dafitaan iyo cantoobsasho hal mar intuu qaaday oo la tegey yakhtalisahu shayaan shaydaanku uu dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisa rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariye aad buu noogu badan yahay ee imtiqaana iyo milicsiga reydahay dhinacyaalkoo markaa la daydayo xaaladaha noocaasa ma fiicna mana wanaagsane weliba qofka khushuuc inuusan ku jirin bay tilmaamaysaa qofka khushuucaya salaada ku dhex khushuuca in badan baa la dareemayaa waayo wuxuu ku mashquulsan yahay salaaduu markaa tukanaya laakiin meeshaa fiiri derbigaa waxa ku yaala aqri inta qofka soo gala fiiri ka baxaya fiiri xaaladahaas qofan qushuuc ku jirin waay marka qushuuc inuusan haysan bay tilmaamaysaa waxa dhibka kale haystana wuxuu yahay shaydaankaa kaala tegayba intii aad tukatay buu shaydaan qaatay caaisha can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi sa'altu rasuula allaahi rasuulkii ilaahay ayaan su'aalay sala allahu calayh wasalam can iltifaaq milicsi ayaan weydiiyey iyo qofkoo dhugta meel fi salaati salaadda dhexdeeda faqaala rasuulku wuxuu yidhi uu ku jawaabay huwa kaa waa iltifaatigee ikhtilaasun waa dafid yakhtalisuhu shayطaanu shayطaanku uu dafay uu ka dafay min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa salaaddii aan tukatay ayuu kaa qaataye saan lagaaga qaadanin milicsiga meeldaydayga ridfiirfiiriska iska daa dadaad moodaa in qof kastoo albaabka soo gala tiriya qof kastoo albaabka soo gala iyo dharka uu markaa wato hal rakac markuu tukado qofkii soo gala wuu la socdaa xaaladaasaa markaa mamnuuca qofku waa inuu mashquul ku noqdo salaada suu u helo ee khushuuca ilaahi subxaanah wa tacaala agtiisa khayrkii wanaagga looga gaaro qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun mu'miniintii baa liibaantay waa kuwa salaada ku dhec khushuuca ayuu yidhi ilaahi subxaanah wa tacaala wltirmidin waxaa u sugnaa can anasin wasaxaxahu ouna saxiix yeelay iyaaka iska ilaali waxaan idinkala digayaa adiga iyo waltifaat milicsi fi salaati salaada gudaheeda wax lagu milicsado iska jir buu leeya nebiga sal alla calah wasalam iska ilaali waxaan idinkala digayaa oo aan mar kasta la rabaa inaad iska ilaaliso milicsi iyo meeldayday fi salaati salaada dhexdeeda ku dhacda fa innahu maxaa yeelay halakatun waa halaagi fa in kaana hadday noqoto falaa budda midaan laga maarmaynin in la milicsado hadday u noqoto tatawucee mtaqaanaa faradaga ka dhaafee fa fi taawuci tatawuca ha ahaato tadawuca ha ahaata buu leeyahay haddii laga maarmi waayo oo ay noqoto in wax la milicsado la fiiriyo waajibka markasta iska ilaaliya yaynan dhicin waajib in lagu dhex milicsado haddii laakiin lagu celin waayo oo lagama maarmaan ay noqoto oo arin in la milicsado ma ahee si kale looga fiirsan waayo fa fi tadawuci tadawuca ha ahaato qaybtan dambe wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka inna loo kala digaayo annagii iltifaaqka waxa lagu magacaabo meer fiirfiiriska iyo reeridaydayga salaadda gudaheeda waayo salaadu waa cibaadada ugu qaalisanee addoonku qabto waa cibaadada ugu horaysae qiyaamo layska xisaabo in lacib iyo ciyaar aad ka dhigto inaad hagaajin weyso qurxin weyso aad iyo aad bay dhib u tahay mashaakil bay dadka gaarsiinaysaa iyaaka waxaan idinkala digayaa adiiyo waliltifaat iltifaat iyo milicsi fi salaati salaada gudaheeda salaada dhexdeeda inuu qofku wax ku milicsado ee uu ku fiiriyo asagoo salaada gudaheeda markaa ku jira fa innahu halaka ilaa salaadda la dafay salaadda la qaatay shaydaan la tegey waa wax lagu halaag muto waa wax halaag keenaaya waa wax adiku halaajinaya adduunkaaguu halaag u yahay aakhiradaadii halaag u tahay fain kaana hadday ahaato falaa budda midaan laga maarmi karin oo in la milicsada ma ahee ka maarmid la waayo falaa bud hadday noqoto fa fi tadawuci tadawuca markaa ha noqoto laakiin intaa waxaa lagu tilmaamaa inuu daciif markaa yahay say noqotaba waxaa mar kasta macnuhu tilmaamaa in qofka muslimkaa salaadiisa uu aad yaad u hagaajiyo inuu salaadiisa toosiyo inuu salaada ka dhiga salaad toosanoo ilaahay agtiisa laga aqbalo subxaana wa tacaala waayo ciyaar iyo meel fiirfiiris iyo meel daadaawasho waad ka timid waxaad soo gashay beytkii ilaahay sidaa darteed haddana salaad baaba la aqimayo ilaah baa loo istaagay haddana kaaga sii daran allahu akbar baa tiriyo macnaheedu ay tahay wax walba ilaahi baa ka wey subxaana wa tacaala wax kalood raarraadisa maba jiraba allaahu akbar adduunkaygii iyo waxaan ka soo tegey dukaankaan ka soo tegey gaarigaan ka soo degtay shaqadaan ka imid kulli ilaahayaa ka wey subxaana watacaala haddii allahu akbar aad dhahdo haddana aad meelfiiris iyo shaqadii iyo wixii aad sii aado allahu akbartaadu been bay markaa noqonaysaa loola jeeda marka sidaa darteed qofku in allaalintuu ilaahay ka baryi karo khushuuc waa inuu ka baryaa khushuuc waa waxa ugu horreeya salaada laga rafici doono sida maanta taala khushuuc la'aan baan nahaysa inaan ilaahay aad u toogno subxaana subxaana wa tacaala si qushuucna loo siiyo waayo salaad hadday mar qushuuc leedahay muraadka loo tukado xataa waa la gaaraa salaadda waxa muraadka loogu gaari la'yahay iyo qofka danta uu leeyahay khushuuc ma laha allahu abar oo iska taahan ayaa jirtaa allahu abar oo maskaxdu maqan tahay ayaa jirtaa allahu abar oo been ahaa jirtaa taasaa markaa la diidaa ama allahu akbartu hadday dhab noqoto runna ay noqoto ilaah subxaana wa tacaala wuu naga ajiibayaa wa can anasin radia allahu canhu qaal anas wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa kaana axadukum axadkiin haddii uu yahay fi salaati salaad gudaheeda fainnahu yunaajii waxau la koodayaa rabbahu rabbigii rabbi baad la munaajoonaysaa subxaana wa tacaala adoo rabbi la munaajoonayo la koodayay la mid tahay ee falaa yabsuqanna yuusan yuusanna tufin axadkii candhuufta bayna yaday hortiisa ilaahay baad la koodaysa subxaana wa tacaala qaaq inaad hore u tufto akhlaaq xumo waaye falaa yabsuqanna yuusan u candhuuf bayna yaday hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yuusan u tufin walaakiinse can shimaalihi bidixdiisa ha u tufo taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda lugta hoosteeda ee shimaalka bidixda ah marka ha u tufa muttafaqun calayh bacdamaa ilaahay aad la munaajoonayso oo boqorkaagii aad hor taagan tahay oo alla aad hor taagan tahay candhuufta ka daa horay midigna ha u tufin laakiin dhinaciisa bidixda ah quumadda hoosteeda marka ha u tufo wa fii riwaaya aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda oo maysan kala tilmaamin midaan dambe midig iyo bidix labadaba laakiin waxuunbay tilmaantay aw taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda waa lugta hoosteede laakiin riwaayadda hore waxay noo tilmaamaysaa in lugta gomadda bidixda ah hoosteedu markaa u tufo saa markaa ha sameeye qofku markuu tukanaayo waxaa naloo tilmaamayaa oo naloo sheegayaa inuu qofku ilaahay la sheekaysanayo la hadlaya subxaana wa tacaala waatuu xadiidku tilmaamay ilaahayna uu tilmaamay subxaana wa tacaala oo yidhi addoonkayga salaadda waan kala qaybsanay khaastan faatixada qayb anaa iska leh qaybna way noo dhexaysaa qaybna asagaa markaa iska leh ilaahay ayaad la munaajoonaysaa intaad salaad ku jirto addoonku alxamdu lilah hadduu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowm iddiin addoonkaygii waa i waa i sharfay waa i ciseeyey saasuu ilah leeya subxaana wa tacaala ilaa uu soo gaara iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin way noo dhexaysaa buu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay addoonkaygii wuxuu ballan qaaday aniga mooye inuusan qof kale caabudaynin gargaariya isticaani weyd weydiisanayo addoonkayga wax allaala wuxuu i weydiistayna waa siiye buu ilaahi subxaana wa tacaala ihdinaa laga bilaabo ilaa ay ka dhammaato addoonka iskale wax allaala waxaad weydiisto hidaaye ah oo hanuun ah iyo waxaad alla ka magan gashay in lagaa mid dhigo iyo dadkaad jeceshaa in lagaa la mid dhigo intaba ilahi waa ku siiye subxaana wa tacaala ihdina la hanuuni waayo macnaheeda aلsiraaط اlmustaqiim ilaahayu inkastoo aad salaad taagan tahay haddana in lagu hanuuniyo kama maarmid ilaahi subxaana wa tacaala baad weyddiisanaysaa in hanuunka laguugu sugo salaadan tan ku xigtana aad soo laabato ilaa ilaahi subxaana wa tacaala kaa oofsadana salaadaad markaa u timaada ihdina aلsiraaط اlmustaqiim jidka mustaqiimka allow lagu hanuuni adaa iska leh siraaط اladiina dadkaad u nimcaysay korkooda ilaahyo jidkooda nagu hanuuni adaa iska leh dadka loo nimceeyeyihin min alnebiyiin wاsidiiqiin wاshuhadaa wاsaalixiin waxasana ulaa'ika rafiiqa dadkaa ilaahu jidkooda nagu hanuuni ancamta calayhim hayri اlmaqduubi kuwa u carootay aan ahayn calayhim dushooda wala اdaaliin kuway dhumayna aan ahayn maqduub yaa loola jeedaa waa yuhuud baa la yidhaahdaa cilmi ay barteen bay ku camalfali waayeen ilaahu kuwaas jidkooda aan lagu hanuuninin daaliin yaa loola jeedaa nasaara lagu fasiraa cilmi aysan aqooni ayagoon wax baran baydhan ilaah baan caabudaynaa taana looma baahna adoon cilmi leedahay oo aad cilmigii alle ku caabudi weyse waa cilmi lagu khasaaray cilmi aadan lahaynan ilaahay ku caabudaa waa umaysaa labada lagaa yeeli maayo saa darteed baa ilaahay wuxuu leeyahy addoonkayga wuxuu is-su'aashayna waan siiyey markaa salaada qofku taagan yahay idaa kaana axadukum axadkiin markuu ku sugan yahay ama uu dhex yahay fi salaati salaada gudaheeda fa innahu yunaajii waxa uu la munaajoonayaa ee uu la hadlayaa wuxuu la hadlayaa rabbahu rabbigii rabbigii ayuu la hadlaya riwaayadaha qaarkood rabbigiina baynahu wa bayna alqibla ayuu ahaaday falaa yabsuqanna yuusan u candhuftufin axadkiin bayna yaday markuu hortiisa oo markuu salaada ku jiro walaa can yamiinihi midigtana maya midigta cilladu waxaa lagu tilmaamay baa la yidhi malag ayaad midigtaada ahaaday oo ay ku dhacaysaa taasaa markaa lagu diidayaa bidixna malag ma ahan miya laftigeeda bacdamaa bidixdii la oggolaaday qofku xataa markuu khaalid salaad yahay ma wanaagsana horay iyo midig inuu candhuufta u tufo waxaa fiican dhinaca bidixdaa inuu u tufo qaarbaa waxay tilmaamaysaa malagga midigtana waa u dhow yahay qofka midka bidixdana khayr buu markaa ka fog yahay saa darteed baa la leeyahay candhufta ha u tufin hortaada midigtana ha u tufin ee waxaad u tuftaa dhinaca bidixda ah falaa yabsaqanna bayna yaday hortiisa walaa can yamiinihi iyo midigtiisa walaakin can shimaalihi bidixdiisa u tufo weliba taxta qadamihi gomadiisa ama lugtiisa bidixda hoosteeda muttafaqun calayh weliba xadiidku wuxuu tilmaamay baa la yidhi mar allaala marka nebiga asagoo masaajidka jooga you qiblada ku arkay xaaqa masaajidka qibladiisa ku taala gacantiisuu ku xoqay rasuulka sal alla wasalam asagoo laga dareemaya kalgaari sii qof nacayoo kale wejigiisaa laga dareemayey markaasuu rasuulku yidhi idaa kaana axadakum fi salaa fainahu yunaaji rabbahu rabbigii buu la munaajoonayaa rabbigiina asagii qibladuu dhex ahaadee cabuufta yuusan u bayna yad yadayhi hortiisa walaa can yamiinihi iyo midigtiisada walaakin can shimaalihi bidicdaa u tufo waa taxta qadamihi lugta hoosteede muttafaqun calayh masaajidka bacaad buu markaa ahaa ama xilligan oo kaloo lagu jiro lugta hoosteeda xataa lagu tufi maayo waa laga yaabaa inay wasaqdu ku sii badato masaajidka riwaayadaha qaarkood waxay tilmaameen nebiga inuu cimaamadiisa soo qaaday ayuu ku tufay soo dadka u tusiyo waa ku tufay markaasuu saa isugu rugrugay markaasuu dha ow yafcal haakada ama saa ha sameeyo maanta taasaa jirta ama lugteeda hoosteeda ku tufa haddaad dhacdo haddaad ku dhufto meesha aad ka istaagto wasaq bay noqonaysaa roog waa masaajidkii fidsan nadaafad fiican baa loo baahan yahay saa darteed ayaa hadda waxaa la isticmaalayaa keliya inuu qofku soo qaato mindiil uu markaa wato ama shay markaa uu ugu talagalay ama camaamadaada soo qaado meel aad ku tufto haddaad candhufayso intaad masaajid ku tufi leh aad isku tuf baa lagu leeyahay korkaaga ku tufo saasaa qiimaaya wanaagga masjidka laftiisuu ku jiraa salaada gudaheedana loogu talagalay wafii riwaaya aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda qadamkii gomada hoosteeda waa lugtiisa hoosteeda ku tufo wa canhu waa saxaabigii hore wa anas ibni maalige qaala wuxuu yidhi kaana qiraamun qolqolba u sugnaa licaa'ishata caaisha qiraamku waa daaha albaabada iyo daaqadaha markaa lagu dhejiyo qiraam iyo daah oo licaaisha u sugnaada satarat bihi waxay ku asturtay ku dhajisay jaaniba baytiha gurigeeda dhinaciisa faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam amiiqii cannaa naga fuji buu dhahay xaggeena qiraamaki haadaa daahagaan ee kan ha naga zuuli oo naga fuji fa innahu maxaa yeelay laa tazaalu kama uusan zuulin tasaawiiruhu masawiradiisa sawirada ku yaala tacridu lii inay iigu soo bambaxayaan fii salaatii salaadayda gudaheeda naga qaad ufiiq buu dhahay nebiga rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha khushuuca hor istaaga ayuu markaa ka mid yahay dharka lagu tukanayo gidaarada masaajidada hal midab keliya markay way fiican yihiin laakiin haddii la naqshadee la kalareeyo caddaan guduud jaale xarxariiqmo markaa loo yeelo qof kaa horeeya funaanadiiso wax ku qoran maantana waad akhrinaysaa markaad salaad ku jirto iska daa wax kale xariiqmaha ay leeyihiin waad raacraacaysaa maantao dhan haddaad rakacadkii waad dhammaysay ta labaad meeshaad ka bilaabaysaa xataa salliga dhulka yaala waa la mid haddii uu leeyahay xariiqmooyin qofku waa inuu ku mashquulaa mar walba marka caishaa gurigagurigeeda waxay ku dhajisay daah xariiqmo leh sawiro waxaa suuragala sawirada inay xarxariiqmo keliyay ahaayeen tasaawiir caadi inay ahaayeen waa suuragal rasuulka sala allahu calayh wasalam salaaddii ayuu galay mar allaala markii salaaddii uu ka baxay buu yidhi ka fuji xaggeena daahaaga waayo sawiradiisa salaaday iigu soo bambaxayeen waana kugu soo bambaxayaan tucud macnaha inay iigu soo cardinayaan lii anigay ii soo bambaxayaan fii salaatii salaadeeda gudaheeda daawashuun baad aaninaysaa maantao dhan saa darteed baa laga fogaadaa salliyada xariiqmada leh hortaada wax aan khushuuc mashquulinaya inaad ka ilaaliso marka ugu horaysa intaasan salaada gelinba iska ilaali wax allaale wixii khushuuc dhibaato keenaaya ayad kursi hadday meeshaa ku qoran tahay maantan waad akhrinaysaa haddaad salaad ku jirto masaajidka hortiisa haduu ku qoran yahay dhanka qiblada ah saa darteed baa in badan qofka muslimka la rabaa wax allaala wixii qushuuciisa waxu dhimaaya ama qushuuciisa dhaawacaya inuu markaa iska ilaaliyo wa canhu waanase qaale wuxuu idhi kaana qiraamun dahba licaa'isha caaisha u sugnaa radia allahu canha daahaasoo satarad ay ku asturtay bihi asaga jaaniba baytiha gurigeeda jaanibkiisii dhinaca gurigeeday saa markaa ugu dhajisay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calay wasalam amiitii zuuli fuji oo ka dhaqaaji canna xaggeena qiraamaki daahaagaan haadaa ee kan ah fainahu laa tasaalu ma uusan ka zuulin tasaawiruhu masawiradiisu tacridu lii inay iigu soo hormarayso ay iigu soo bambaxaysa aniga fii salaatii salaadayda gudaheedee rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyay waاttafaqa calaa xadiiiha fii qisati waxay kaloo isku waafaqeen muslim iyo bukhaari kaa macnaa bukhaari baa wariyey xadiidkeedii oo fii qisati can bijaaniyati abi jahmi wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa riwaayaddaa kale fa innahaa ayadu alhadnii waxay iga mashquulisay an salaatii salaadayda riwaayaddaa kale waxay tilmaamaysaa xadiidkaasaa ugu dhex qisadii ee imtiqaana fii qisati ambijaaniyati abi jahmin oo ninka abi jahmi la yidhaahdo yaa nebiga wuxuu u soo hadiyeeyey mare baa la yidhi maradaasu waxay lahayd ayadan xarxariiqmo tasaawiir bay markaa lahayd rasuulku waa guntaday sala allahu calayh wasalam salaad buuna ku tukaday mar allaala markuu ku tukaday salaadii uu ka baxay isla markuu ka baxay degdeg buu u siibay kalkaarisii qof nacayoo kale markaasuu yidhi maradan abijahmi u geeya ee marada kale ee uu haayoon tasaawiirta lahayn iiga soo qaada fa innahaa alhadnii tani waxay iga mashquulisay an salaadii salaadayde salaadii hadda aan tukanayay yo iga mashquulisay indhahan la raacraacay tasaawirteeda waxaasoo dhan marka qofka muslimka inuu aad kaga digtoonaado iskana ilaaliyo way qushuucay markaa dhibaato gaarsiinaysaa qushuuc fiicanna qofka markaa ma helaayo fa midani alhatnii waxay iga mashquulisay buu dhahay nebiga can salaatii salaadayde waa ka mashquulaysaa salaada ayadun baad markaa indhaha la raacraacaysaa wa jaabir bin samura وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وxuu yihi قاaل رsuuل اللhi rasuulkii all wuxuu yidhi sلى الله عليه وسلم laynتahiyana way ka harayaan oo way ka harayaan qowم qowم yarfacuuna kor u qaadaya yarfacuuna absaarahum ilى الsamaaءi indhahooda samada kor ugu qaadaya fi salaati salaada dhexdeeda way iska dhaafi doonaan war hoy dhaafa waay macnaha dadka tukanay kor fiirinaya way joojin doonaan aw amase hadday joojin waayaan laa tarjic u soo noqon maayaan ilayhim xaggooda indhibaaba tegaayaan taasi waciid adag baa ku soo arooray qofka tukanaya inuu ka kor fiiriyo mamnuuc way iska dhaafi doonaan buu dhahay nebiga layantahiyan lawallaahi way hari doonaa oo way ka hari doonaa oo waa joojin doonaa qowmun qom yarfacuuna qaadaya absaarahum indhahooda ila samaa'i xagga sare fi salaati salaada gudaheeda way joojin doonaan aw amase laa tarjicu ilayhim u soo noqon maayaan mar dambe waciidkaa adag waa in dadkay ka digtoonaadeen u soo noqon maayaan sidiisa in loo dhaafo xadiidka waa macquulo dhici karta in loola jeedo dib daba ugu soo noqon maayaan oo markuu saaq u firiyo salaadda gudaheeda ayagoo eber laga yaabo inuu markaas soo celiyo qolaa ta'wiilisoo waxay dhaheen waxaa loola jeedaa haddii xataa indhuhu aysan ka tegin asagoo basiiro aan lahayn caqli aan lahayn axmaq ah aan faham lahayn diin aan arkayn ay markaa u soo noqonayaan marka labada xaaladba waa dhibaatay mashaakile qofka muslimka waxaa la leeyahay inta aad tukanayso salaad ku jirto indhahaaga kor ha u taagi qaala wuxuu yidhi jaabirin samura qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi layantahiyanna way ka harayaan oo way ka hari doonaan qawmun qowm yarfacuuna kor u qaadaya absaaruhum indhahooda yarfacuuna qaadaya absaaruhum indhahooda ila asamaa'i xagga sare fi salaati weliba salaada gudaheeda ma aha bannaanka haddaad joogto bannaanka haddii la joogo mararka gobol ka mida samada in la fiiriyo lagu cibro qaato xaalahaasuu qur'aanku tilmaamaya uma irjic ilbasara karratayn samada fiiriba wax cilad ma ku aragtay hal taraa min futuur wax jeexjeexa uma irjic ilbasar haddana cilmidaa kor fiiri karratayn mara bacda mara loola jeedaa fiiri haddana soo celi fiiri haddana soo celi karratayn yanqalib ilayka albasar waa iska soo noqonaya khaaian waa casiir khaasi waa asagoo duloobay ceeb inuu arka ma soo arkin xasiirku waa kaliil asagoo daalay oo nooyoo iska soo noqonaya cibro qaadashadaa maaha taasaa loogu talagalay ama samada gudaheeda maya ow amase laa tarjic ilayhim u soo laaban maayaanba rawaahu muslim wlahu muslim waxaa u sugnaa can caaishata radia allahu canha qaalad inay tidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sal allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya laa salaata salaad ma laha bixadarati acaamin acaam la xaadiriye xaadiritaan cunto la keenay qof ku abdukaday walaa huwa iyo mid yudaaficuhu difaacayo celcelinaya alahbaani labada xunxun labada xunxunka ninka isku celcelinayana salaad ma laha nin cunto la soo xaadiriyeyna salaad asaguna malayuusan tukanin xadra acaam macnaha cuntadii oo la keeno waa tan hadda soo tilmaano haddii raashinka la keeno cashada bilaaba in allaala intaadan tukanin ka hor akhbafaanka waa saxarada iyo kaadidaa loola jeedaa nin ay haysana yuusan tukanin waayo difaac kaluu ku jiraa goormuu qushuucayaa wax celcelin iyo wax saayeel iyo kaadisku celin iyo xaaladaasuu markaa ku sugan yahay qushuuc maba jiraysaba taana marka nin akhbafaanka isku celcelinayo difdifaacaaya oo maantao dhan boodboodaaya ma tukan karo khushuucna ma heli karo labadaba yaysan tukan cuntadana soo cun qalbigaagoo nadiif ah adoo khushuucaya markaa tuko imow si fiican baad khushuucu helaysaa haddii akhbataanku ay jiraanna baxon soo xaajo gudo oo xaajadii wixii ku haya soo dhammayso oo soo weyse qaadoo salaada imow si aad khushuuc fiican markaa u hesho qofka labadaa isku celcelinayana salaad male wa can abi hurayrata radia allaahu canh ana nabiya sal allahu calayh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi attanaa'ubu xamaansiga xamaansiga min ashayaani shayaan buu ka ahaadaa ee faidaa tafaa'aba markuu hamaansanayo axadukum midkiin falyaqdim ha caburiyo ha celiyo ma staaac intuu kari karo rawaahu muslim tirmidiyuna zaad wuxuu ku ziyaadiyey fi salaa salaada dhexdeeda iqaabku waxa lagu magacaaba waa hamaansiga siisa markuu qofku daalo hurdo qabato cibaadada ka cajisay timaadaa amaa hindhisadu min allahi bay ka ahaataa wa tacaala way noo imaan doontaa ee waxay ka timaadaa xag alle ee qofku hadduu hindhiso alxamdulilah ha qofku mar allaala markuu alxamdulilah yidhaahdana qofka mahallaa ha farc geliya buu dhahay nebiga ha u duceeyo yarxamuka allah ha asagana ha soo celiya haddii ku waayo istixbaalakum ama hamaansiga waa afkoo la kala qaado haabuu qofka markaa leeyahay inta badan waana si aan wanaagsanayn min ashaytaan marka la leeyahay waxay inta badan ka timaa ku timaadaa waa cibaado laga caajiso mar alaal markaad qur'aanan akrinaa dhahdo saddex xaraf intaadan akrin macnaha qofkuu kala taagaya marka shayطaan buu ka ahaadaaye faidaa tahaaba markuu hamaansanaya xadku midkiin ha aar baa waxay tilmaamaysaa qofku hadduu hamaansado afkana kala taago shayطaanka intuu ka galo yuu qoslaya marka saamo kale ma buu leeya markaasaa xaley qari waxaad samaysaa falyakdib ha qariyo macnaha ha celiyo ma staaac karo xaaladaasaa marka la tilmaamaya rawaah muslim baa xadiid kaa iyo tirmidi wazaad ku ziyaadiyey fi salaati salaada gudaheeda baabu lmasaajidi masaajidadii ayuu yahay masaajidada aadaabaha loogu talagalay iyo sida loogu talagalay in loo nadiifiyo ayuu tilmaamaya masaajidadu waa goobo ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala la mid ma aha maxalaadka kale la mid ma aha guryaha kale waa guryo qaas ilaah u ah subxaana wa tacaala waxaa inta badan camiro oo yimaada dadka iimaanka leh rabbina rumaysan subxaana wa tacaala innamaa yacmuru masaajid allah man aamana billah qofka ilaahay rumaysan iyo maalin aakhiro cidna aan ka cabsan ila allah kuwaas inay hanuunsiin baa suuragala buu dha ilah subxaana wa tacaala idan masaajidada waa sheeyaha ugu muhiimsan waa goobaha dadka muslimiinta ah ugu qiimaha badan dhexdooda in la camirana aad iyo aad u qiimo badan yihiin nebiga ihtimaam buu siin jiray sal اllahu calayh wasalam rasuulka sal اllahu calayh wasalam markuu maka ka baxay madiine uu tegey intuusan nebi moxamed guri dhisanin masaajid buu dhistay sal اllahu calayh wasalam ninkeena ninka maanta magaalada soo gala waxa ugu horay samaysto waa inuu suuq furtaa waa inuu meeshaa suuq ka bilaabo nebi moxamed sal اllahu calayh wasalam guri uu degay intuusan samaynin bayd ilahi uu sameeyey subxaana wa tacaala ilan waa asaas waa muhiim waa goob cibaado waa meel muslimiinta isugu yimaadaan waa goob aad iyo aad u qiimo badan markaa kabacdi baa girihiisii loo sii dhisay sala allahu calayh wasalam markii madiine uu gudaha u soo galay can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi amara rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu amray bibinaai lmasaajidi masaajidada in la dhiso fi duuri xaafadaha dhexdooda lagu dhiso iyo wa an tunadafa in la nadiifiyo wa tudayaba la udgiyo la carfiyo wax carfay lagu shido rawaahu axmed wa abu daawuud iyo watirmidiy wasaxaxa irsaal wuxuu saxiix yeelay tirmidi xasdiirka irsaalnimadiisa in hadduu saa noqdo waa daciif baa la yidhaahdaayo waxaa khilaafi ka taagan yahay wasligiisa irsaalkiisa saa darteed ayaa xadiidka wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha qaybaha ka mid ah axaadiise kalebaa tilmaamay masaajida dhismahooda inay yihiin wax aad i aad u fadli badan in la nadiifiyo axaadiise qiimo badan oo aad i aad u saxiixa ayaa jira in la udgiya saasoo kale saa darteed caaisha waxay leedahay rasuulka wuxuu amray sal اllahu calayh wasalam masaajidada fi duur in lagu dhiso magaalooyinka ama xaafadaha wa an tunadafa in la nadiifiyo oo watutayaba la tiibiyo markaana la udgiyo وcan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam qaatala allah ilaahay ha dulleeyo alyahuud yahuud allah lacanado ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtii ay ku jireen bay masaajida ka dhigteen muttafaqun calayh wazaada muslim wuxuu ku siyaadiyey iwanasaara qaatala allahu alyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaar ba allah lacnado waayo ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyaashooda qubuurtoodiibaa waxay ka dhigteen masaajida meel lagu caabudo ee mtaqaanaa goobo cibaadey ka dhigeen idan haddii masaajidada loogu talagalay in alle lagu caabudo goobo cibaadana ay yihiin waa in qubuurta laga fogeeyaa marka horeyna waan ku soo tilmaannay maqabarada iyo meelaha mtaqaanaa meelo kale inay mamnuuc tahay in salaadaha markaa lala aado in salaadaha markaa lagula qasto marka dadkan qubuurtii ambiyaalkayba masaajida ka dhigeen wazaada muslim wanasaara ayuu markaa ku ziyaadiyey walahumaa waa labadooda waa muslim iyo bukhaariye min xadiidi caaisha radia allaahu canha kaanuu waxay ahaayeen buu dhahay nebiga kaanuu waxay ahaayeen walahumaa min xadiii caaisha radi allahu canha kaanuu waxay ahaayeen waa yuhuudiya nasaare idaa maata hadduu dhinta fiihim dhexdooda alrajulu asaalixu nin wanaagsan bana way dhisi jireen calaa qabrii qabrigiisay masjidan masaajidku dhisi jireen wa fiihi xadiiska waxaa ku dhex sugnaa ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa khalqiga ilahay kuwa ugu sharta badan kuwaasi waa intuu ilaahay khalqay kuwa ugu shar badan saasuu marka rasuulku tilmaamay sal alla aleh wasalam xaaladda waxay tilmaamaysaa marka weliba xaaladan markuu nebigu dhahayo waa aakhir xayaatii noloshiisa gebagabadeeda waxay leedahay caaisha waxaa wuxuu nebiga saarnaa buste markaasaa markuu ku caburmu iska faydaya rasuulkaasoo xaaladiisaa ay tahay buu yidhi ilaahay ha lacanadiyo yahuud iyo nasaara masaajidadii ambiyaalshii nebiyaalkii masaajidadooda yay ka dhigtay macnaha qubuurahoodii yay masaajida ka dhigeen waxay ahaayeen rajul saalix haddii uu dhinto qabrigiisay masaajid ku dhisi jireen meeshaasay ku kor caabudi jireen alleh wa fiihi ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa khalqu ugu sharta badan weliba gabadhi maxabiibe markay uga sheekaysay umusalama wixii ay ku soo arkeen xabashaa markay u jiroodeen kiniisadaha tasaawirta masawirada sida ay markaa yihiin y rasuulku wuxuu dhahay mid ayag ka mida dhinto oo macnaha rajul saalix uu ku dhex qabrigooday masaajida ka dhigi jireen meeshaasay markaa cibaadada la qasti jireen iska ilaaliya idinka ulaa'ika shiraaru lkhalqi waa qalqiga kuwa ugu sharta badan wacan abi hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi bacaa annabiy wuxuu diray sala allahu calayh khaylan fardo waa ciidan fardooley ah fa jaa'at birajulin la yimideen rabaduuhu waxay ku xiheen bisaariyatin tiir oo min sawaari masjidi masjidka tiirarkiisa ka mid ah alxadii xadiidka dhammaystiro macnaa wuu dheeraa muttafaqun calayh qayb ka midoo horaan u soo marnay xadiidko waa ninkii umaam ibnu haalim markaa la soo qabtay masaajidkaa lagu soo xiray kooxdaa fardoolayda ayuu nebigu diray sal allahu calayh wasalam ayagoo magaalada gaar ka hayo saa ugu roondaynaaya yaa ninkaanoo cimro u socda oo weliba mutaqaanaa cadow islaamna ah in badanna muslimiinta dhibaato ka gaarsiiyey ayay soo qabteen dhiiggiisana hadri markaa ah say u soo wadeen bay masaajidka soo geliyeen masaajidka tir ka mid ah tirarka masaajidkaa lagu xihay muttafaqun calayhi waan soo marnay waana ka soo hadalnay qisadiisa wa anhu radia allaahu canh abi hurayre anna cumara radia allaahu canhu ayaa marra wuxuu soo maray bixasaan xasaan bin haabit ninka lagu magacaabo oo yunshidu gabyaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa xasaano intuu soo qaatay kursi meesha masaajidka la fadhiistay gabay tirinaya yaa cumar soo maray cumarna aad buu ad adkaa uma dulqaadan karin waxyaabaha xadgudubka ah falaxada ilayhi waa milicsaday marka weliba xoog buu u fiiriyey qofka markaad caadi u fiiriso iyo mar allaala marka dagaal si dagaal aad u fiiriso way kala duwan tahay wuxuu u fiiriyey si aad yaad u daran fa qaala xasaan wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa unshidu mid ku gabya wa fiihi gudihiisana masaajidka ula jeedaa man qof baa ku jiray huwa khayru minka kaa khayr badanay dhaaf buu adiga oo ninka khayr badan uu masaajidka ku jiro yaan shicir ku tirin jiray muttafaqun calayhi oo wuxuu ula jeedaa nebiga sala allahu calayhi wasalam saad la soctaan xasaan bin haabit waa shacaarka nebiga sal alla alayh wasalam shicirku waa mamnuuc dhinac marka laga fiiriyo qalbigaaga iyo xabadkaagoo malax buuxisaa ayaa ka khayr badan intuu shicir buuxin lahaa axaadiidaha noocaas waxay tilmaamayaan waa shicirka iyo gabayaalka aan qiimaha lahayn dad baa gabay iska tiriya way ku fina way kugu kor alifanayaan maanta o dhanba saanaa taho saanaa taho saa waxa qiima u leeya markaa ma jiro qaarna aroosadeeda ka gabyaanba waxaas wuxuu leeyahay waa mtaqaanaa intuu yimaado wuxuu leeyahay ii sheega gabadha magaceed aroosada ah iblaaya la dhahaa wiilkaana hebelaa la dhahaa labada magac buu soo qaadanaa keliya ugu horeeya ma xa jiib wuxuu markaa yahay waa ka soo bilaaba kow ilaa hal saa wuxuu wadayaa ma keliya gabadhii marin eedo maantooda ammaanaya iblaayo saana eede ma waxay ka baxdayo martiday soortaayo miinuu markaa ku wadaya wiilka magacii aarax fa buusa qabsana haddana kooru kusoo bilaaba waa ku dhammaynaa fa hal marna gefi maayo dad noocaasaa jiraa gabaygu hadduu saasoo kale noqdo qiimihii faa'iida ma laha ficilkan lagu tilmaamo waa in diinku wax u taraa waa in diinka lagu difaacaa waa in taqaana islaamka wax loogu qabtaa rasuulka sal alla alay slam markool ka mid ah xasaa intuu soo qaado uu soo wado yuuxuu ku fadhiisan jira mimbarkuu dhihi jiray shicir tiri jibriil ama ruuxulqudus ilaaha kugu ayidee macnaha mar allaala markay gaaladu soo hujuumaan oy shicir iyo garidiinkay ku caynayaan ay soo tiriyaan yuu jawaabi jiray radi allahu canhu meeshu waxaad ka fahmaysaa shucaro badan maba lahaynba hal ama labay ahaayeen laakiin annaga shaqadan dhanba waa hees iyo shicir iyo gabay iyo maanta cirfad buu noqday lagu shaqaysto qofku wuxuu baranayaa waxa ugu horaysaba sheer uu ku shaqaysto ilmaa lagu koriyaa waxbaa lagu waxeeyaa marba marka ka dambayso kula sii tegaysaa wshucaraa yتبchم الغاawوn alam tara أنhm fي kuli waadin yahiimuun وأnahum yquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan samaynan bay dhahayaan maantao dhan wuxuu ku gabyaya waxaan markaa ka jiray marka sidaa darteed xasaan bihaabit wuxuu le cumarow aniga masaajidka waan ku tirin jiray shicirka asagoo qofkaa khayr badan uu joogo rasuulku ula jeedaa sal اla alيه wasalam cumar maa ciyaartaa hadda markhaatii kan buu yidhi adiga lagu garaacaya hadda markhaati ii keen abu hurayraa suuragala inuu markhaati kacay saasaa markaa lagu dhaafay cumar xaaladiisu aad bay u adkaan jirtay cumar radia canhu ilaah diinka ku ayiday radia canhu wa canhu waa saxaabiga weliwa abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man samica qofkii maqla rajulan nin yanshudur naadinaya daalatan baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falyaqul haw dhaho laa raddaha allahu calayk ilahay kuma soo celiye ka fadhiisa masaajidka ilahay kuma soo celiye fa ina almasaajida masaajidadu lam tubna lihaada waxaa looma dhisine geel baa nin dhumo masaajidka istaagay geelkeyga iyo ka fadhiisoo dhaan ilaah kuma soo celiye geela iga dhumi saacadeedii arkadaad soo istaagtay waa mamnuuc aarta meeshaasaa laguu suraa wax allaala wixii dhumaa haddaad aragta qaado hadii kale xafiiska taga soo weydii ama banaanka istaag masaajidka dhexdiisa baadiyaa lagu waxaysanay saacad kaa dhuntay iyo faraatia iga dhumi gabdhaho kale faraatigiyaa arkay iyo dhagageshaa inta dhigtayaa qaatay iyo masaajidka may looma dhisin xaaladdaa rasuulku muxuu dhahay man samica rajulan qofkii qof maqla yanshudu ku naadinaya daalatan baadi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falyaqul ha dhaho laa raddaha allaahu ilaahay kuuma soo celiya calayka korkaaga ha kaa maqnaadaano fa ina almasaajida masaajidadu lam tubna lihada arrintaa looma dhisine rawahu muslim wa canhu weli waa asaga abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu calay wasalam qaal idaa ra'aytum haddaad aragtaan man yabiicu ow yabtac nin iibinaya ama iibsanaya fi lmasjid masaajidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbax allaahu tijaarataka ilahay kuguma faa'iidiyo ilaahay rabax kaama siiyo masaajidka dhexdiisa maanta wax lagu iibiyaa maogidin laakiin masaajidka gudihiisa suuq intuu soo deeqi waayey intuu soo baxo ilmuhu kusoo dhaafa meesha intaasoo jooga mobil loo soo diraa ele shaatiga intaasaa loo joogaa surwaalka e intaasaa loo joogaa darsiga rabaa meeqaan ka siiya waxaad ka siisaa intaa ka maqanaysa meesha taagaya intaa intaa ka sii masaajidka dhexdiisa ilaahay kuma kuma barakeeya dheh ilaahay kuguma radiya tijaaradaada waayo inta adduunkii suuqa nagu soo deeqi waaya lixdii subxiyaa la furaa dadka ugu horeeya lixda maqhribkaa laga soo tagaa xalahaasaa lagu filnaan weyse toban daqiiqo salaad duhur ah misee loo soo galay yaa loo soo dhigtay haddana tiyaa beec lagu sii dhexgadayaa marka waxaan fiicnayn waayo xaaladda ilaahay subxaana wa tacaala dadku markay iimaanku ay beelaan mashaakil bay leeyihiin markaad aragtaan nin iibinaya ama iibsanaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbax allah ilaahay kuuguma ribciya tijaarataka tijaaradaada ninbaa saacad fiican wata agtaaduu fadhiya masaajidkaa la joogaa mika geday leeyahaywaa lasilmaama mar gobol ka mida meeqaan kaa siiya intaa iga siiya zaad gudihiisa ilah idinkuma faa'iidiyo ilaahay idinkuma taajirin mana kuu rabxiyo ilah subxaana wa tacaala rawahu nasaa'iyun watirmidi waxasanahu wacan xakiim bin xisaam qaala qaala rasuulu llahi rasuulka alla sal alla ly slam wuxuu idhi laa tuqaamu laguma ooga alxuduud fi lmasaajid walaa yusta walaa yustaqaadu fiiha mana lagu qoorgooyo macnaha xuduudaha masaajidada dhexdooda laguma oogo qofaa zinaysta inta masaajidka la keeno laguma garaaco meelahaasaa inta la geeya dadka muslimiinta loo waca markaasaa leeyahay ka soo xaadira say markaa u ogaadaan rawaahu axmed waabu daawuud bisanadin aciif laakiin waa sanad aciifa wa can caishata radi allahu canha qaalad waxay tihi usiiba waxaa la asiibay sacd yowma alkhandaq maalintii dagaalkii khandaq fadaraba calayhi wuxuu uga sameeyey rasuulka rasuulu sal lla alay wasalam kalimatan tayndho yo fi lmasjidi masaajidka u dhex sameeyey liyacuuda suu ugu soo booqdo min qaribin meel dhow muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa sacad ninka lagu magacaabo ayaa dagaalkii uxud ee dagaalkii khandaq agxalka meeshaasaa wax ka gaaray dhaawac mar allaala markii uu ka gaaray wuu xanuunsaday xanuunka asaga waa tii reer bani qoraydana ay ballanta ka baxeen rasuulka sal alla calih wasalam reer bani qorayda waxaa ah, u yimid malakuljibriil oo yidhi hubka ma dhigteen maya waan dhignay haddaan malaa'ignahay annaga weli waa wadnaaye qof yuusan tukan ilaa fii bani qorayda fureedin la taga ma ahane hadda hala dhaqaaqa buu dhahay nebiga sal nebiga sal ly slam saxaabadii qofkii dhaawac ahaa dhaawaciisu ku xirtay kii dhiigka socday dhiiggiisu mataqaana waa la dhaqaaqay markii cabbaar la socdaa jidka casirka ku galay saxaabada qaar way tukadeen qaarna ma tukanin rasuulka ayaa ka daba yimidoo way u sheegeen arrintii kuwaan waxay dhaheen rasuulku yaa la tukan kama wado salaad ha laga tagee dhaqsaha la gaaruun buu ka wadaa laakiin haddii waqti salaad la gaaro waa tukanaynaa qolana waxay dhaheen xataa dee qoraxduna aan tukan mayno waa nebigu muxuu dhahay yaa la tukan qof yousan tukanin ilaa qoryada laga tago cidna ma canaanin rasuulka sal alla alih wasalam labadooda waa u saxay arrintii ay sameeyeen sacad markii la hareereey bani qurayda ayuu rasuulku yidhi sal alla alay slam sacad iigu waca sac dameer baa la soo saaray quumuu ilaa sayidikum u istaagood ka soo dejiya dameerka waa la soo dejiyey maxaad ku xukmin lahayd raggan adaa xukminaya baa la yidhi markaasuu yidhi qof kasta oo qaangaarayna ordaa laga gooyo intii yar oo aan weli qaangaarinna hal iska daayo oo muslimiinta ay u shaqaynayaan hoos baa laga fiirinaya ninkay caamada iyo tima hoose ay ka soo dhashaan waa la dilaayay kaysan ka soo dhalaninna yaraan baa loo arkaayay ila rafaaca quradi uu yidhi ani waxaan kaa dadk aan ka mid ah dadkiisa markaa u dhalanin sacad waa ninka noocaas ah saa darteed dhaawaca markuu gaaray rasuulku teendhow masaajidka ugu dhisay si uu ugu soo booqda meel markaa u dhow markii ilaahay indhihiisa uu ku qaboojiyey sacad in ay raggaa ilaahay subxaana wa tacaala weli rasuulku wuxuu yidhi waxaad ku xukmisay xukunkii ilaahay toddoba sanaad ka soo xukmiyey fariiqan taqtuluuna watasiruuna ariiqa kooxna waad dilaysaan kooxna waad qafaalinaysaan buu dhaila subxaana wa tacaala markaasaa sacad waxaa dhaawacii baa sii burqaday dhiig fara badan baa ka soo baxay waa maxay waxa ahlu qiimaha iyo teennada nooga imaanaya waa la firiyooda sacadoo dhiig baxay saasuu markaa ku dhintay waa ninka la tilmaamay in carshiga raxmaanka uu u ruxday mar allaala marka uu geeriyooday dhowr jamaca masaajidka inteendha loogu sameeyey kolley wuu seexday in masaajidka la seexan karo wax dhibaatana aysan markaa lahayn wacanha waa caaisha qaalad waxay tii ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayh wasalam yasturunii asagoo iskay asturahaya asoosaa ii asturahaya wa ana andur aniguna aan fiirinayo ila alxabashati koox madmadow oo yalcabuuna fi lmasjidi masaajidka ku ciyaaraya alxadiid ku ciyaaraya see loola jeedaa ciyaar ciyaara ma aha waxay samaynayeen aaladan dagaalka maalin ciidna way ahayd baa la yidhaahdaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa nimankaa reer bani arfide intuu u soo galay ayaa waxay ku ciyaarayeen bahasha dagaalka macnaha seefta iyo gaashaankoo laysku dhiga iyo waa qismi ka mid ah waxyaabaha diinta wax u tara ayagoo saa markaa u samaynaya cumrataan soo tilmaano soomaroo kala buriyey dhaafuu yidhi rasuulka sal alla calih wasalam sidiina markaa ahaada nebigu sala allah calay ku yidhi caaishae ma jecesha daawato habaan idhi bay tidhi markaasuu qadii qadii dhabankaygu dhabankiisaa ugu aadiyey waskii asturayaa anigana aan fiirsanaayo saasaan markaa u fiirsanaa ilaa uu yidhi mmano bismiya markaasaan idhi iska laabo riwaayadaha qaari taarikh qaar waxay tilmaantaa inaygu meesha ka kortay caaisha radi allahu canha raggiinay markaa fiirsanayso ciyaarahay ma daashay maya leedahay ma daashay maya ma daashay maya say u saaran tahay markii dambay tiri haa aniga raggan bay tiri meesha ku ciyaara ani dan iyo xaaje kama lahayn laakiin hariifooyinka layla qabo aan rabay makaankaa nebiga ka taaganayay ogaadaa bas wax kale kama rabay bay tiri caaisha radi allahu canha alxadiid muttafaqun calayh marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa xaaladaha noocaas iyo wixii wax u taraaya masaajidka gudiisa haddii lagu samay dhib inaysan jirin wa canha ana waliidatan adoon sawdaa madow kaana laha khiba'an teendhay ku lahayd fi lmasjid masaajidka dhexdiisa fa kaanad waxay ahayd bay tiri caaishaas waliidada ta'tiinii mid ii timaada way ii imaan jirtay fataxadaث can cindii cagtayda ay markaa ku sheekayn jirtay fataxadatu eh, cindii alxadii muttafaqun calayh qiso dheer bay aheeda gabadhan waliidada ah dad gaalaa ah haystay addoon bay u ahayd gabar ayay ka mid ah dadkii haystay gabar yar ayaa kuul baashaa lagu eh, kuusha eh, ayay haysatay markay la soo baxday bannaankaay ku ciyaaraysay marka mar alaala markay ku ciyaaraysay yay meesha uga soo tagtay ama way ka dhacday dafaa timid baasha dafada ah hawshii bay markaa qaadatay hilibay umalaynaysa way la tagtay gabadhan bay tuhmeen marka miskiintaan adaa qaadatay bay dheheen adaa xaday tuug baa tahay qoraxdaa la keenaa markaas waa la garaacaa way i tuhmeen boorsadeediyaa la fatashay meel kastaa laga baaray waa laga waayay waxay isdhaheen amay qubulkeeda farjigeeda amay gelisa xataa intay kala qaadaynay fureen inay ku jireen in kale heerkaasay gaarsiiyeen bay jireen ilaahay subxaana wa qofka xataa imtiqaan hadduu kaafir yahay ilaah subxaana wa tacala dulmiga ma ogola gaalnimadiisa ilaahayaa u haysta subxaana wa ayadoo ayagoo saas ii ciqaabaaya oo meesha aan taaganahay amar ilaahay dafadii qaaday yaa intayna soo kor martay yay saas u soo daysabay jiri ayagoo arkaaya markaasay idaafeen kitaabeen bay dalabtay ee ka dalbadeen caaishay u timid inay bal xorayso gabadha caaishaa soo xoraysay mar allaala markay soo xoraysay soo noqotay islaamku soo gashay masaajidkaa teendha looga dhisay subax walbo caaisha subax bay u imaanaysaa markaasay mar allaala markay u timaada agteeda ku sheekaynaysaa subaxii dambe waa imaanaysaa shicir bay tirinaysaa leedaha wa ywma alwishaax maalintii kuusha min acaajiibi rabbina rabbiga caajiibtiisay ka mid tahay ilaahay baled kufriga iiga soo badbaadiye subxaana wa tacaala mar kastay ii timaado gabaygaasay tirinaysaa naa maxaad ka wadaabaan iri bay tiri maalintii dambe markaasay qisada iiga sheekaysay bay tiri caaisha say markaa wax u dhaceen ilaahay baled kufriga waa soo badbaadiyey alxadiid muttafaqun calayh dumarkiina masaajid ka soo geli karaan danii xaaji hadday keentan la seexan karaan buu xadiis xadiiku tilmaamaya can anas radi اllahu canhu qaal qaala rasuul اllahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal اla wasalam albuzaaqu candhuuf fi lmasjidi masaajidka dhex ahaatoo lagu tufo khadi'atun waa dembi wa kafaaratuhaa waxaa kafaara gud u ahna dafna waa aasitaankeeda waan soo tilmaanay hadda waan soo marno masaajidada canbuufaha iyo loguma talagelin nebiga qiblada masaajidka markuu ku arkay wuu xuqay qof intuu dhahay bax istaagay ka tirtir ma jira asaa istaagay sal alla calah wasalam oo ka nadiifiyey uu yidhi ilaahay qininkii qibladu idin dhexeeya hore ha u tufina candhuuftiina marka candhuuf masaajidka dhex ahaatay waa dembi waxaase looga asturayaa qofkoo looga dhaafaa inuu aaso dafnigii astaanku waa markuu masaajidku bacaad yahay ama haddoo kale waa inuu ka nadiifiyo saasaa loogu talagalay muttafaqun calayh wa canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaamo dhici mayso xataa yatabaaha annaasu ilaa dadku ay ku faantamaan fi lmasaajidi masaajidada dhismihiisaa lagu faantami doonaa qurxintiisaa lagu faantami doonaa masaajidada in lasoo dhiso waa ajir aad iyo aad u weyn sidaan tilmaannay laakiin waa in baahi ay jirtaan hadda haddii inta masaajid laga dhiso haddana xaafaddaa meeshaa isbitaalka gadaashiis masaajidka laga sii dhiso haddana xaaflaadka kale masaajidka laga sii dhiso nin kastoo dho anaa dhisaa kar anaa samaynaaya baahina aysan jirin masaajidkaana la buuxin karin marka aakhiruzamanka waxaa la gaarayaa xilli uu faan noqdo masaajidada qof kasta oo ku faantamo dhisitaankiisa alla dartiiba la waayo ninkiiba jaad ka soo shaqeeya maanta oo lacag badan jaadkii sigaar ku hela masaajid buu dhisaa maanta waa nin kastoo xaaraan ku taajira saa darteed baa waxay noqotay wax tabahayo faantan ah akhrajahu alhamsa ila tirmidi wasaxi ibn qusayma xadiiska saxiix yeelay وcan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam maa umirtu layma amrin buu dhahay nebiga bitashyiidi اlmasaajidi bitashyiidi اlmasaajid masaajidta qurxinteeda akhrajahu abu daawuud wasaxi ibnu xibbaan maxaa loola jeedaa waa wixii xadgudub ah masaajidka in la nadiifiyo la dhiso la qurxiyo meel ilaahay lagu caabudo caadiya laga dhigo ama in lala naqshadaysa hadda soo tilmaanay dhinacaas waa wada jaalan masaajida qaarkood inta waa guduud inta ayad kursigaa ku qoran inta waxaa ku qoran allah baa lagu sawira inti kii tukanaya maba tukanaya waxba ku mashquula akhrintaba saa hadda soo tilmaanay khushuuci baa ibir noqonaya marka saa darteed ku dheerdheeraan iyo ku xadgudub marka lagu sii xadgudbo xaaladda noocaas ah ma lay amrin wa can anas radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllah alay wasalam curidat waxaa la bandhigay calaya korkayga ujuuru ummatii ummaddeeda ajriyaalkooda xataa alqadaat baa lay tusay wasaq yukhrijuha eh, macnaha waxaa lay tusay ujuuru ummatii xata alqadaatu macnaha waxaa ka mid ahayd wasaq yukhrijuhaa oo ka saaraya arajulu ninka almasjidi masaajidka qashin aad masaajidku aragtood ka qaaday oo aad bannaanka u tuurtay taa waxay ka mid tahay ajriyaalka ummadda marka khayr baa lagu helaa masaajidkoo la nadiifiyo masaajidkoo qashinka laga qaado masaajidkoo wixii dhibay laga bixiyo aad i aad bay markaa u fiican tahay rawaahu abu daawuud watirmidiyun wastaqrahu qaliib yeelay wasax ibnu qusaymana xadiisku waa u saxiix yeelay almim wuxuu tilmaamaya xadiiska masaajidada nadiifinteeda in nadaafad lagu samaynay aad i aad u fiican tahay wacan abi qadaada radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu calayh dakhala hadduu soo galo axadukum almasjida masaajidka falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa yusalli la uu tukado ragcatayn laba ragcadood muttafaqun calayh ilaa laba ragcadood aad tukato ha fadhiisanin masaajidkaa lagu salaamaya waa taxiitu masjid saa darteed waa mamnuuc qofka inuu masaajidku iska soo galo iska fadhiisto haddii salaad lagu jiro xilli salaad ay tahay salaadda iska soo gelaysa way kaa kaafinaysaa allah lagugu lahaa sunna raatiba ah wax uun haddaan waxba lagugu lahayn oo waxba ku saarnayn laba rakacood taxiitu masjid markaad tukanaysaa xataa jimcaha imaamkoo akrinaya khaiibkoo akrinaya haddaad soo gasho laba ragcad waa lagaa rabaa waa tukanaysaa laakiin qof horay u fadhiyey inuu istaago oo laba ragcad uu tukada waa mamnuuc dad baa caladda mar allaala markuu khaiibku fariisto intaa riistu salaadu istaagaa laba rakacadood hala joojiya laakiin qofka bannaanka ka yimaada asagu markaa waa tukanayaa labadaa ragcadoodna waa taxiyad masjidoo masaajidka ayaa lagu sharfayaa laguna xurmaynayaa sifatu salaati baanu geli doonaa wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam